bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah rab اlcaalamiin wاsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi waaalih wasaxbihi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii labaatan iyo sagaalaad ee ka mid ah kitaabu nikaax qismu طalaaq baynu ku soo jiray kitaabu اrajcati wuxuu u baab yahay soo ceshiga haweeneydii la furay la soo ceshado alrajca luqatan waa alrujuuc waa almaratu min alrujuuc marka rajca oo bifatxi alraa'i wa kasrihaaba waa la akhriyaa oo rijca la yidhaahdo afsaxuna waxaa weye cinda alculamaa wa alrajca wa hiya almaratu min alrujuuci ama sharcan aw istilaaxan aan dhahane waa raddu lmar'ati ila alnikaax haweenayda oo loo soo celiyo guurkeeda iyo cismadeeda lagu soo celiyo min alaaqin alaaq xaggiina laga soo celiyo hayri baa'inin aan dhammaanin fi lciddati ciddada gudaha lagu soo celiyo marka wuxuu noqday tacriifkii istilaaxiga raddu اlmarأaةi ilى الnikaaxi min طalaaqi غayri baa'inin fi اlcidda ayb waa haweeney lagu soo celiyey gacantii zawjkeedii lagagana soo celiya طalaaq ixtiraas baa ku jira hayri baa'inin ixtiraas baa ku jira fi lciddatina asnaha dee waa qeyd muhiima ah. kitaab wuxuu ka kooban yahay laba fasal buu ka kooban yahay fasalka koobaad wuxuu ku saabsan yahay fii arkaani الrajca rajcada arkaanteeda alimaam alhazaali iyo jamaacana afar bay ka dhigaan wadaadana saddex bay ka dhigaan afarta aynu ku soconay rugniga koobaad waa almuujibu lirajca waxaa waajibiya sababka keena soo ceshiga waanaa kullu alaaqin yastacqibu ciddatan laa ciwada fiihi wala stawfa alcadada bay ku ururiyaan waxaa rajcada waajibiya ama soo ceshiga kuu banneeya ama kuu waajibiya kullu alaaqin furitaan walbo istacqaba ciddatan markuu asagu dhaco ay cidda la cidhbinayso laa ciwada fiihi khulci baa laga ixtiraazaya wala stawfa alcadada tiradina aan dhammaysanin alaaqi baa'inkahaa ayaa laga ixtiraazaya marka kullu alaaqin istacqaba ciddatan laa ciwada fiihi wala stawfa alcadada waa rugnigii koobaad ee almuujibu lirajca la yidhaahdo rugniga labaadna wa almurtajic ninka soo ceshan kara haweenayda uu furay marka kaana waa kullu man lahu ahliyat nikaax waa nin walbo u qalmay horaan inuu waxguursadaba ayib waa murtajica oo rugniga labaad ah rugniga saddexaad waa asiiqa oo sariixiya kinaayo u qaybsami doona sida alaaqii aad kusoo marteenba iyo nikaaxiba rugniga afraad waa almaxal maxalka iyo goobta ay uu dhacayo soo ceshogii rajciyada waa waa almara almuctada alqaabila lilxilli rugnigaasna saasaa looga jeeda waa maxalku waxaa weeye waa haweenayda muctadada ah ee alqaabila lilxilli ee la banaynsan karo xaas laga dhigan karo fasalka labaad ee kitaabu rajca wuxuu khuseeyaa fii axkaami alrajcati waalrajciya soo ceshiga axkaamtiisa iyo islaanta la soo ceshanba axkaam khusaysa fii axkaami alrajcati wاlrajciya labadaa fasaloo ka kooban buu kitaabku ka kooban yahay marka kitaabu rajca asluhu qabla اlijmaci waa qowlu tacaala wabuculatuhuna axaqu biradihina fi dalika in araaduu islaaxa qaydka in araaduu islaaxana waa qayd kharaja mahraj alhaalib cinda aljumhuur oo laa mafhuuma lahu waad soo marteen baan u malay waxaa kaloo ka mid a aطalaaqu maratani faimsaakun bimacruufin aw tasriixun biixsaan iyo aayaddii suuratu طalaaq faida balaqna ajalahunna faamsikuhuna bimacruufin aw faariquuhunna bimacruufin waashidu daway cadlin minkum ijmaca aimo badan baa soo guriya kitaabka manhaajka ragga sharxoo dhanba waa soo guuriyaan waxaa hortood soo guri mundir fi kitaabihi alawsad mujaladka sagaalaad yuu ku soo guursha isagu ibnu xasam wuu tilmaamay ibnu qudaama fi lmuqni asaguna waa sheegay marka rag badan baa ijmaca soo guuriya marka ummaddu khilaaf hawshaa kama qabto haweenay aad furtay oo ciddadeedii ku jirta dalaqaadkiina uusan dhammaanin hulci iyo fasakhna midna aan jirin inaad soo ceshan karto intaan ciddadu dhammaanin waa masala ijmaaciya sunnada iyo qur-aankuna waa tilmaamin xagga sunnada haddaynu fiirino waa kii nebigu sal l slam ummunaa xafsa uu furay kadibna nabigu uu soo ceshaday riwaayaadna ayba tilmaamay in lagu yidhi soo celi fa inahaa sawaamatun qawaamatun wa inahaa zawjatuka fi janna oo fi laakhira marka xadiidkana waa sugan yahay ayib ibnu cumar laftirkiisu markuu islaantii axayd ku furay wakiil la yidhi soo cesho cumar la yidhi far waa haddaan rajciyada ka dhigno rajciya sharciya istilaaxiya oon ahayntii luqawiga ahayd aan iskaga soconno marka wuxuu arkaantii fasalkii koobaad qusaysay ee ahayd maxal iyo murtajic iyo siiqo iyo sababkii koobaad oo ahaa almuujibu lirajca oo ahaa kulu طalaaqin yastacqibu ciddatan laa ciwada fiihi walaa istawfa alcadada ahaa ayuu afartaasu ku horeyn doonaa wuxuu marka yidhi shardu lmurtajici intayna marka ka bixin <clears throat> awjadu zawjadu hadday xoro tahayna waa inaga soo maray ninka qaba wuxuu leeyahay xorka zawjku hadduu xor yahay ninka qaba wuxuu leeyahay saddex dalqadood saddex dalqood hadduu leeyahayna laba goor buu soo ceshan karaa waa iska asaasiyaad zawjku wuxuu mulkiyaa xorka ah alaaa طalaqaat rajciyadana wuxuu leeyahay maratayn faqad maratayn faqad addoonku wuxuu lahaa laba dalqadood wuxuu wax soo ceshan karaa hal mar ayb cidda waxay ku dhammaataa bilijmac saddex ima bilashhuri aw bilaqra'i aw biwadci اlxamd saddexdan bay cidda ku dhamaataa in haweenaydu ay bila oo markaa ayasa tahay ama sakiiro tahay in ay dhiig tirsanayso oo talaatu aqra' ah iyo in ay xaamiloto ay dhasho usuulo kaas markaa uun badan baan hadda ku dul wareegaynaa abu xaniifa waynu soo marro asagu wuxuu ka eegaa talaqaadka wuxuu ka eegaa tiradooda xagga haweenayda xoradu marka waxay leedahay saddex dalqadood waxaana la soo ceshan karaa laba goor ama addoon ha qabo ama xor ha qabo adoontuna waay waxay leedahay laba dalqadood waxaana la soo ceshan karaa hal mar ama xor ha qaba ama addoon ha qabo asagu wuxuu ka eegay waa inaga soo maray kitaabu alaaq shardu lmurtajici marka shardigii u horreeyey buu ka dhigay arkaantii murtajica wax soo ceshanaya shardigiisu waa ahliyat الnikaaxi binafsihi ayb waa inaga soo niri waa kulu man lahu ahliyat الnikaax binafsihi waa qayd uu ku daray nawowi muxaraka waana muhim jiddan ahliya nikax nikaax waa inuu ahl u yahay ninka wax soo ceshanaya binafsi iski ayb marka waa inuu yahay baaliq caaqil ah ayuu u jeedaa ayb oo marka aan waalay marka de waxaa kuu soo galay mukrahi meesha waa ka baxaya mukrahi wax ma soo ceshan karo maxaa yeeley ma aha ahliye marka ooma aha waxana ma doonayo mukalafa ma aha de haddii lasoo firiyo calaa ra'yin sii wadaada qabeen waxaa ka baxay sakiirkii sakiirkii asagu iskii oo ma soo ceshan karo haweenayda majnuun asna ma soo ceshan karo ayb laakiin majnuunku weligiisi iyo hawlihiisi soo celin doona wuxuu yidhi marka walow allaqa zawj maxaa y ahliyat nikaax waxaan u shardinay fi rajca rajcadu waa ka nikaax muctadada rajciyadaana waa kazawja fii axkaamin kaiira idan waxaan eegaynaa ibtidaau iyo istirjaacuhu waxaan ka dhigaynaa isku baab istirjaacu huna waa qiyaas cala ibtidaai nikaax marka axkaam yar un baa laga soo reeba waad gaadhi doontaan walow allaqa zawj zawjka hadduu furo oo fajunna la waalo uu waasho falilweliyi gacalkii waxaa uu ahaaday alrajcatu islaanta inuu soo celiyo xayu lahu ibtidaau nikaax maadaama horaan xayuuna waa tacliilba maadaama horaan bay u bannaanayd lahu lilwaliyi ibtidaau nikaaxi nikaax inuu bilaabo oo amaamudo waan soo maray kitaabu nikaax majnuunkii adugu aad gacalka u ahayd haddii la arko inuu guur u baahan yahay ama la dareemo ama haweenku uu ka daba wareego waxaad soo martay in hee loo guuriyo ayib tuu qabayba hadda hadduu marka isagoo miir qaba uu furo kadibna islaantuu ciddada ku jirtaba uu ka dhigo oo u waasho e, weligiisiiyo gacalkiis maxaa u bannaan inay islaanta u soo celiyaan horaanba maxaa yeeley asagoo waalan bay u guurin kareen tii marka asagoo miir qaba uu guursaday kadibna asagoo miir qaba uu furay ayadoo ciddada ku jirtana marka uu ka dhigoo ka waashay waa in loo gurmado hee loo soo celiyo mafhuumka cala saxiixi asagu meesha kuma jiro cala saxiixi waa iska khalad ay galeen raafici iyo nawowi ay galeen wey fajunna falilwaliyi arajcatu xayu lahu ibtidaaءu nikaaxi bilaa khilaaf cinda shaaficiy cala saxiix wuxuu tilmaamayaa inuu wej daciifa ka soo horjeedo wej daciifana meesha kuma jiro baxi raafici uu dhaqaajiyey kutubtiisa qaarkood asagoo uu ka hadlay baxi asagoo uu khaasa muxararkana uu ku sheegay yaa maadaama nawowi uu muxararka soo gaabinayo iskaga raacay ee ma aha wej jira oy leeyihiin asxaabu اlwujuuh ayb ila wejka hadda wuxuu keeni lahaa waa loo soo celin karaa iyo looma soo celin karo looma soo celin karo wej ku yimid oo madhabka ah ma jiro marka cala saxiixi waa tabcan liraafici waa baxi xarakahu raafici fii kutubihi waqalladahu nawawiy min xayu ikhtasara kalaamahu aan iskaga tagno muxuu sheekhu u sheegay majnuun keliya wuxuu u sheegay soo ceshii loo soo celiyey sabi sagiira laa yutasawar laa yutasawar maxaa yeelay nin asagu iskii wax u furay kadibna markuu soo ceshan lahaa furihii waayey ayaa loo soo celin amaa laakiin sabi islaanuu furay looma soo celin karo maxaa yeele horan waxaan asaxaynin alaaqiisii idan saasuu ugu gaabsaday walow طallaqa الزawju fajunna saas weeye لأnna laa tutasawar almasأlaة fi الsabiyi الsagiir لأnna طalaaqahu laa yasix marka alaaq markuu dhaco yona rajce imaan jirta soo sidaa ma aha saasuu uga soo reebay ixtiraasku saasaa ku jira wuxuu u gudbay sheekhu siiqadii inuu wax ka tilmaamo oo rugnigii arkaantii saddexdeed ama afartan mid ka ah wa taxsulu soo ceshigu wuxuu ku yirgalaa biraajactuki waa ku soo ceshaday wa rajactuka waa ku celiyey wartajactuka waa isku mid waa ku soo naqday isku mid uun weeye maxaa yeel alfaadda alfaad caan ku noqotay curfiga fuqahada iyo muslimiintaba in haweenay la furay lagu soo ceshado iyo wixii la halmaale haddii wixii la halmaaley alfaada waxaa weeye ana aradda lafdigaa raddi ah radadtuki waa ku soo celiye la yidhaahdo iyo wlimsaaka waa ku haystay la yidhaahday iyo xajinta sariixaani way ku cad yihiin fi اrajcati wاlistirjaac soo ceshi bay ku cad yihiin asaxu sidaasuu leey yeelay labaduba qur-aankay ku soo arooreen wey qur-aanka ayay ku soo arooreen wabucuulatuhuna axaqu biraddihinna raddiga waa kaasa tii kalena maa imsaakina aalaaqu marataani faimsaakun bimacruufin aw tasriixun biixsaan faidaa balagna ajalahunna faamsikuhunna bimacruufin aw sarixuunna aw faariquuna bimacruuf marka labadu way soo arooreen wey ana aradda wاlimsaaka sariixaani waa ku cad yihiin fi rajcati niyo markaa loo baahan maayo lafdiga hadduu kaa soo baxo dhaqan sariix waynu soo marnay niyo inkastoo alimaam اsnawi jamaaldin isnawi kitaabkiisa muhimaadka mujaladka toddobaad afar boqol konton iyo ko wuxuu yidhi ana alimsaaka waa kinaaya imsaak waa kinaaya fii baabi arajca nikaaxa caadiga ah ayuu ku yahay sariix amaa soo ceshu kinaayuu ka yahay waana nasu limaam shaafici fi lum shaafici baana umka ku cadeeyey imsaaku inuu yahay kinaaya usanan sariix fi rajca walirtijaac mujaladka toddobaad afar boqol iyo konton iyo kow wadaadaha dambe marka raafic iyo nawowi difaacana ee naqdigaas isnawi waa sallimeen way sallimeen ku qasban yihiin haddi umkuu cuskaday marka aduu ka niqaasho baxdigaada sii laakiin mar hadduu madhabku naqli yahay naqligu sidaa weeye uu asagu sheegay walasaxu ana taswiija iyo wanikaaxa kinaayataani weeye islaantii aad furtaad tiri waa ku guursaday waad furtayba hadda tawiij baad isticmaasha waa ku guursadaa tiri haddana waxaa tir waa ku mehersaday waadna furtay wa ana tawiija lafda tawiij la isticmaalo iyo wanikaaxa mehersi iyo guursi kinaayataani sarbeeb weeye fi rajcati laa sariixan marka licadami shuhra maysan can bixin weeye marka niya loo baahanaya marka ayada ah ayib walyaqul wayanbaqii buu ka cabiray ninkan la yidhahda raafic meeshan walyaqul ha yidhahda ninka wax soo ceshanaya murtajica ah radadtuha waan celiyey gabadhi ilaya xaggaygaan u soo celiyey lannu radadtuha haddii la iska idlaaqo bimacnaa waan faaruqay u eg iyo waan ku fijiyey iyo warkaada kaama dhegaysanin marka ilaya ha lagu dabro si macnuhu ugu caddaado inaad gabadha xaggaada usoo ceshotodon adaan fiijinin markaasuu sariix noqon hayaa markaad radadtuhaa ilaya tiraahdo waa sariix laakiin radadtu haddaad idlaaqda kinaayuu noqonaya lanna raddigu wuxuu ixtimaalaa cadam alqabuul iyo iyo ruuxii wixii tagay inaad soo ceshato labadu waa ixtimaalaa laakiin markaad ilaya raaciso sariix bay noqonaysa radadtuhaa ilaya xaggaygaan u soo celiyey ha yidhaahdo aw ilaa nikaaxi baan u soo celiyey radadtuhaa ilaa marka si looga baxa way ishkaalka asaga waljadiidu jadiidku waxaa weeye qowlka jadiidka shaafici annahu laa yushtaradu lama shardiyo alishhaadu annahu laa yushtaradu lisixati arajcati weeyahadda soo ceshigu inuu asaxo looma shardiyo alishaadu maraatigelin looma shardiyo ayb marka waxaan leenahay rajciyadu cindana waxay la mid tahay kastidaamati sidaamati nikaaxi nikaax sii jiray unbaa un la daa'imhayaa oo la joogtaynhayaay ma annagaa wax curinaynaa sidaan idni weli loogu baahnayn oo ridal mar aan loogu baahnayn fi rajca haweenaydii iyadoon raali lahayn baad soo ceshan kartaa weligeedii iyo ee gacalkeedoon raali lahayn baad soo ceshan kartaa halkaa waxaan ka fahanay inay tahay ay zawjo tahay nikaaxina markaa uu weli taagan yahay saa darteed markhaati looma baahno wey haddii markaa ibtidaau nikaax uu yahay ayaa markhaati loo baahan laabaan leenahay laakiin huna ibtidaa ma ahee waa istidaama sii wadid iyo sii jiidid weeye halkaasa anagu marka qiyaaska iyo nadarka caqliga ah ayaan ictimaadnaa ayb laakiin wadaadaan ugu diidona waxay leeyihiin waa shardi waa shari makhraati gelintu islaantu markaad furaysana waa shari inaad makhraati u samayso markaad soo ceshana inaad marag u samaysa waa shari hadaan la yelinna dalaaqaana ma asixin soo ceshigaana ma hirgelin bay leeyihiin waana qowlkii qadiimka imaam shaafici ile wuxuu uhi waljadiidu annahu laa yushtaratu alishhaadu ayb aayaddii hadda aynu maraynay u daliishadeen faidaa balaqna ajalahunna gabdhuhu markii cidda dhammaad ay gaadhaan faamsikuuhuna bimacruufin aw faariquuhuna bimacruuf amsikuhunna waa maxay hadee waa ciddadii faariquuhunnana waa alaaqii saa in lagu daayo waashhiduu daway cadlin minkum halkaasay ku dhegan amar weeye amarka kuu banneeyey soo ceshiga ayaa ku amray in aad makhraatina samayso xadiidkii cimraan bn xusein fi sunan bay ku xoojiyeen nin baa islaantiisa fura asagoon u samaynin hadana wuxuu soo ceshaday makhraati la'aan cimraan bn xusein baa la weydiiyey allaqta ligayri sunnatin wa raajacta ligayri sunnatin ashid calaa alaaqiha wa calaa rajcatiha walaa tacud fii riwaaya cinda albayhaqi oon sunanka ku jirin wa ashid ilaan buuhi hadda makhraati u samee maxaa ka deliishadeen aطalaq min hayri shahaada iyo alrajcatu min hayri shahaada waa alaq liayri sunna liayri shariicati muxamed bidco weeye hadda makhraati geli buui wixii hore aad samayso waba kama jiraan haddaad furayso hadda makhraati u samee oo fur haddaad soo ceshana marag u samee marka ay hawsha cuslaateen marka laba ooyay ku yimaadaanna meelaha looga qilbaado wey soo ma lama socoto marka ayadaa ayb dalqadii baa dhammaaday reerkii baa kala maarmila aduguna xoogu qaalin carfaysa marka reerkiina hadee waa kala dhaqaaqay meelaha looga qilbaaro wey waxaa dhibal u kaadiyo gabadha markaad furaysiyaa marag ahaa may annagunbaa isku saydhna baasho intaan isku xanaaqnay ba guyidhi waa ka sii daayay waxaad leedahay islaantaa ma furmin ayb wadaaddaha qaarkoodna markay nin ku ama ku xumayn hayaan gabadhay jecel yihiinna la furo ninkana uu soo ceshado waxay dhahaan soo ceshiga waxba kama jiro maxaa yeelay mahraati umaadan samaynin gabadhi waa tagtay cidadeed waa dhammaat warebelow aroos war islaanta isoo qabta buu marka labada waa silaax duuxadayn ah waa laisku baabi'iyaa iska ogaada saa darteed alimaam axmed shaakir kitaabkiisa nidaam alaaq fi lislaam asagu wuxuu ku tegey alaaqa inuusan dhacaynin soo ceshigaasna uusan jirin waana rayu jamaaca min asalaf ay qabaan ka mujaahid ibnu jabr oo kale uu qabo sidaa marka qadiimka maalig baa asaguna qaba waana qowlka qadiimka waa mansuusun fi lum umku ku yaallaa umku ku yaallaa waana qadiim waana jadiid in makhraatigelintu fi rajcati ay shardi tahay waa qowlun qadiimun qaalahu fi اlciraaq waana qowl jadiidu ayضa mansuuص fi اlumi qaalahu fi fi اlmarxala اlmisriya uu imaamku yidhi marka jadiid qadiim basa ma aha qowlku qadiim basa ma aha marka annaga waxaana taageersan in marhaatigelintu aysan shardi ahayn jadiidka abu xaniifa nala socda abu xaniifa ayaa nala socda ama axmed lahu riwaayataan waa isag waa lagu yaqaanaa inuu riwaayaadka qaybiyo badiyo ayib midna wuxuu yihi shaaficiyaan kula dhejistay midna abu xaniifaan kula dhejistay buui ayib marka waa ijtihaad imaamo kolba marxadu taagan yahay wadaadku sidiisuba kolba wuxuu xusuusu hadlaa kolba aqoontiisu hadlaa xilliga aad taagantaad ayago wii yaqaana haddana xilligaa su-aasha lagu weydiiyey in wax markaa maskaxda ku jira uun aad sheegto hadaba fatasixu waa faau tafriic tani mar haddaan nidhi makhraatigelintu shardi ma aha aynu nidhi fatasixu ba asixi weeye bikinaayatin bay ku asixi haddaynu dhahno makhraatigelintu waa shardi lisixati arajcati rajco kinaayo kuma asaxayso maxaysan ugu asaxaynin makhraatiyaashu haddee kinaaya ma fahmi karaan maxay ka makhraati ka cahayaan lafdi sariixa oo cad oo kutusahaya soo ceshi lafdi sarbeeba oo niyada uun ku xidhan makhraati ma ogaada maragna kama noqon karo marka faadu fatasixu saasuu kuu yidhi binaءa calى ana اlishaada laysa bisharin maxaa ka soo baxay tasixu rajcatu bikinaayatin bay ku asixi ayb sidaasuu u jeedaa alimaam adraci shahabdin adrac isagu wuxuu yidhi madhabku waxaa weeye sidiisuba ama ishaadka ha la shardiyo ama yaan la shardhinayn waxaa weeye laa tasixu rajcatu bikinaaya sidadub lafdi sariixa la rabaa idraci isagu saasuu soo guuriyey quutulmuxtaajkiisa jamaacana ku raacay uu aad buuna oga hadlay waa nuqaadda aimadu madhabka ku jira aanu ka wuxuu uhi taqbalu ma aqbasho alrajcatu soo ceshigu tacliiqan wakhti ku xidhid ayib waxaad tidhi waa ku soo ceshada haddaad doonto waan ku soo ceshaday baa tii iblahi haddaad doonto waxbaad adeen calaacalaysaay markaa tii markaasa waxay tidhi shitu waan doonay ma asaxaysaan leenahay maxay soo asaxaynin ka nikaax qiyaasan calى saa'ir اlcuquud qiyaasan calى الnikaaxi muxuu ahaay wاlbayci wa saa'ir اlcuquud cuquudda maysan aqbali jirin tacliiq walaa tawqiitan tawqiidna tacliiqu tawqiid baa la mid ah walaa taqbal arajcatu tacliiqa walaa tawqiitan waxaa tii raajactuki shahran bil baan ku bisha wax ka dambeeyana aday kuu taalla ma soconayso adoo yidhi matalan waxaan ku guursaday bil baan ku qabhayaa waa lama ogolo mamnuuc wey labadaaba waxaana ku diidnay qiyaasan calaa saa'ir mxuu aha cala nikaaxi wa saa'ir اlcuquud wuxuu ihi sheekhu walaa taxsul kuma hirgasho bficlin fal kuma hergesha waa in lafdi la helo murhu fal yuraajichabaa le alfaad baa loo diray rukaano waxaan leenahay urdudhabaa lagu yiri lafdigiisii marka lafdi baa loo baahan yahay alaaqu iyo nikaaxu lafdi bay ku hirgalaan rajcaduna waa nooc min anikaaxi waa in lafdi la helo baxdiga nadariga anagu ka sii wadaadaas lagu diidan waxay leeyahin hataa ficilku waa ku hirgelaysa waa inu soo mar walaa taxsul rajcatu kuma hirgesho bificlin fal ka wain galmaba iyo taqbiil iyo wasaa'ir alafcaal dhunkasho iyo taabasho iyo muxuu ahaayey kuma hirgasho weeye a'imadaa nagu khilaafsan madhabkan madhabka shaaficidu waa waxaa qaba aqalu ahli cilmi alaqaliya min alculamaa dad yar baa shaafici ku raacay qadiyadda ayadaa jumhuurtu dhan kale u een ayb ama alaa saddexduba abu xaniifa iyo maalik iyo axmedba iyo leyth ibnu sacad isagoo ibnu xasm laakiin cagsi ka soo gooriyey sababkuna waa inuu kuwan la socdee waxaa ka saxayn mundire sufyaan athawri iyo taabiciinta badankood saciid musayib nakhaci xasan albasri taawus ibnu kaysaan caطaa ibn abi rabax zuhri xakim ibn cutaybat alfaqiih shacbi ibnu siriin waana qowl awsac ibn abi leyla kulli waxay ku tageen ana alrajcata taxsulu biاlficl haddaad islaantii aad furtay ee dalqadda aad ku furtay ama labada aad ku furtay ee ciddadu u socotay aad u galmooto galmadaas waxay tahay leeyihiin ku noqosho ku noqosho baxdii baynu soo maray ninkii laba islaama mid furay ee ibhaamiyey midood hadduu u galmoodo galmadaa tacyiin ma noqon mise maya somayna soo marin tii oo kale waxay leeyihiin waa ku noqosho falkan asaga ah. halkaasay la mareen waa masalo dhib badan annagu laakiin waxaan leenahay sabab taxriim baa bilowday marka eh, ibn xasm asagu wuxuu yidhi hadduu u galmado maahe saada u furo yuu u galmoon karaa waa xaaskiis saada u furo yuu galmoon waa xaaskiisa wax u dhexeeya kama xijaaban karto wuu khalwoon wuu safri wuu galmoon waxbaba kama jiraan waxaad sheegaysaanb ciddoon baa socota haddii laakiin galmo waa isku dhammaato xaaskii noqota qolyahan ayagu waxay leeyihiin galmadu waa xaaraan wadaadahan badankood galmadu waa xaaraan bay leeyihin laakiin hadday dhacdo maxay tahay waa ku noqosho waa laba kale farqi ibnu xasm lakin wuxuu leeya xaaraanba ma aha wa bucuulatuhunna xaqu biraddina l raggood waa zawjo ilahay muxuu bacuulo u yidhi bu ma ninkeedii baa layidhi ma ajnibi ninku mise waa ninkeedii wa bucuulatuhunna raggoodi bacli baa ilaahay ka cabiray ictibaar de waa majaaz soo maha walaslu waa maxay hadalka in lagu xambaaro cal xaqiiqi majaaz baad aadishe maxamed waa dagaalbaa beesha ka taagan alimaam shaaficina wuxuu yidhi islaanta rajciyada ah waa zawjatun fii khamsi aayaati min kitaab illah shan meelood oo rajciye lagaga hadlay xuquuq iyo xugum zawjiya la siiyey wa bucuulatuhunna ku qabo ibnu xasan warkiisu war sahlan ma Ah, way soo gooriyaan laakiin waxaan ka hadlaynaa de madabka ayaga caanka ah mujaladka afariy tobnaad abcadan hadda mxuu ahaa khaalid arabaad miyuu ahaa oo xaqiijiyey safxada mxuu ahaay afartan iyo saddexaad buu kaga hadlaaba waa ku dagaalamaya ya muxallah muxallah mujaladka afariy tobnaad safxada afartan iyo saddexaad wix ka dambeeya wuxuu leeyahy waana iska dacwa ijmacna ma jiro qur-aanna ma jiro xadiidna ma jiro waa iska nadar caqli ah buu i bal waa tashriicun bira'yi in la diido waa foodu idin gelinaya rukniga afraad buu sheikhu hadda u gudbay muxuu ka soo hadlay sharulmurtajic buu ka soo hadlay murtajic buu ka soo hadlay haddana siiqadii buu soo maray wuxuu u gudbay maxalkii maxalkii buu u gudbay maxaa inoo dhiman sababkii un sababkii oo ahaa isagaa sheegi doone marka tii buu hadda ka hadlaya almaxal buu ka hadlaya wa takhtasu rajcatu rajcadu waxay gooni ku tahay soo bimawuuatin haweeney loo galmooday midaan loo galmoodna hadee mxuu ahay ciddaba ma saarso inagu soo maray waa maxay waa kullu alaaqin istacqaba ciddatan bilaa ciwadin walastawfa cadad somayna soo marin ayb halkan marka inuu maxalkii iyo ku wada sheegayo sababkii muujibkaa lirajca ayaad moodaa almuhim islaanta la soo ceshanayo laba shariba laba wasfin baanu ka eegaynaa baqaauha fi lcidda iyo kownuhaa qaabila lilxilli labadaa baan ka egayn islaanta la soo celin laba wasfi baan ka rabnaa kow waa inay ciddadu weli dhammaano ciddada ku jirto wasfiga labaadna waa kownuhaa qaabilatan lilxilli ay maxalla istixlaalin islaam loo galmoon karo oo kuu bannaanna waa inay tahay bacda aad soo ceshato xataa haddaad soo cesho ku bannaanaan karta ila waxaa dhici karta inay weli ciddada ku jirto oo ciddadeedii dhammaanin laakiin wtakhtasu alrajcatu waxay gooni ku tahay bimawtuucati mid loo galmooday lianna hayra almawtuuca taan loo galmoonine lala aqalgelin ciddaba ma saaro idaa nakaxtum اlmu'minaat uma طalaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhunna famaa lakum calayhina min ciddatin tactaduunaha isku dhammaata taasoo ulliqad la furay la furay baa lagu yidhi tii la ama ceebta ku fasakatay ama ceebteeda ku fasakatay fasakaasi waa bero alaaq ma aha waa furqo kala tag weeye dhiigunbay ku hubsan raximkeeda waana fasaxan tahay meeshaa marka rajciya ma gasho haddii wax la soo celin karo maxaaba loo duminhayey bilaa ciwadin bedel lagu furay halkan wuxuu ku baabiiyey khulcigii mukhtalico islaan mukhtalico khulcata ma soo ceshan karti wayba ismadax furatay oo xoolay bixisay haddiiba markii la doon la soo ceshan karo maxay faa'iiday may gurigeeda iska joogto ayb marka wa inay tahay mawduuco waa in la furo waa in furitaanka uu ku yimaado majaan oo ciwad uusan jirin wey an ilaahay iftida buu ka cabire baan leenahay falaa junax calayhi ma fi maftadat bihi waxaa kuu dhiman qaybti kale lam yastawfi cadadu alaaqiha lam yustawfa cafwan lam yustawfa aan la cadu alaaqiha alaaqaadkan aan la heensanin maxaa idin dhiga idinka ayb intiiba meeshu maxalkii iyo wuxuu ku hoosgeliyey iyo sababkiiba waa ishoosgeliyey sheekhu waa inay hataa islaamtu islaam loo galmooday waa in la furoon la fasakhin ama aan la khulcin waa inaan muxuu ahaayey dalqadihii aysan dhammaanin aysan baa'in noqonin kulu alaaqin istacqaba ciddatan bilaa ciwadin walam yastawfi alcadadadii weeye hadda lam yustawfa aan la oobsanin cadadu alaaqiha alaaqeeda tiridiisii saddex goor aan la furin wey saddex goor aan la furin maxaa yeele haddii saddex goor la furo waa isu dhammaatay fain طallaqaha falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankixa zawjan hayrahu wasfigii koluu kuu sheego wuxuu ku yidhi ee labaadeen kuu sheega baaqiyatan fi lcidda intaa waxaa dheer weliba ciddada inay baaqi ku tahay oysan dhammaanin lanna ciddada haday dhammaato waa maxay lagu kala tag baa inay noqotay baa inay noqotay marka baynado labay ka iman kartaa in dalaqaadkiiba ay kaa dhammaadeen dalaqaadka hadday kaa dhammaadeen iyadoo ciddada ku jiraan soo ceshan karin ayib adoon dalaqaadka dhammayninna hadday ciddadii dhammaatay ma soo celin kartid marka labaduba sheekh isku kaa raaciyaysa in kaaga khaldamin maxallin lixillin wasfigii labaadna wakaa almara mar haween la soo celi waxaan ka eegaynaa wasfaan baqaa'uhaa fi lcidda waa ta koobaad iyo wkownaha qaabilatan lilxili ay listixlaali labadi waa israaciyiin mar hadduu marka ayadii halkan kaga hadlay maxaliyada halkan kaga hadlay inta hore aan ka dhigno sababkii keenayay rajciyada aan ka dhigno maxalin maxal u ah lilxili banaan bannaani yani qaabila lilxili weeye lilmuraajic murtajica soo ceshada waa inay u bannaanaan karto haddaysan u bannaanaan karin asagaa kuu sheegi mid hurdooda aysan ahayn ayb islaantii baa dalqad ku furtay ayadoo ciddada ku jirta bay ridowday miyaad soo ceshan kartaa aabada ma soo ceshan karti mualaqay ahayd mualaqo ayay ahayd wej leenahay qowl baan leenahay intay ciddada ku jirta dhexeeda waa la soo cesan karaa laakiin waa inay islaanto inaysan dhammaanin ciddadu ayb mualaqay ahayd markaasay islaantay markaasay islaantay labadoodiiba laba gaal baa isqabay marka wuu furay islaanti laba gaaloo isqabay islaanti buu furay kadibna iyadoo ciddadii ku jirtay islaantay zawjkii gaalkaa buui ku soo ceshay ma suuragalba abadan waa inay tahay qaabila lxilli islaantu waa inay kuu banaanaan karto markaad soo ceshanayso wuu soo ceshan karaa qowlkaas saasuu ujeeda aan iskaga tagn dhib ma lahaa wuxuu yihi sheekhu waida dacad wuxuu u gudbay maslaة التanaaزuc ile haween iyo rag ciddo waa laisku rafaadiyaa weliba wadaadka soomaali ee wax fura islaam waan soo ceshaday way ku badan tahay markhaati sameeyaan gabadho intay ciddo tirsatay araaji diyaarsatay hawsha ay qarka u taagan iyo isagoo duub wey iskale waa ku soo ceshaday dhib weeye markay iska bal iska fiiriya hadda murankeeda caw waida dacad hadday sheegato haweenaydii inqida'a ciddati ashhuri bilo ciddadood dhammaadkood bay sheegatay horaan baan ku soo idha cidda waxay ku godaa imaa bilo wa imaa dhiig wa imaa dhalmo somayna soo dhihin ayb wa ankara wuxuuna inkiray zawjkii baa yidhi waxba kama jiraan waxay sheegatay in ciddadeeda dhammaatay saddex bilood baan saddexdii gawbay jirat wa ankara waa diiday wuxuu yidhi waxba kama jiraan waxbaa ku dhiman laba bilood iyo labaatan baad maraysa toban beri baa dhiman bu ama laba beri baa dhiman sudiqa biyamiini asaga dhaartiisa loogu rumay waa mutahame waxaa la dhihi ku dhaaro inaan aysan dhammaanin oo biluhu dhiman yihiin hadduu ku dhaarto waa loo daynaya maxaa yeele qacida inu soo marray weeye man qubila qowluhu fi اlasli qubila qowluhu fi اlwasfi ayb aslu alaaqba aslu طalaaqba hadduu sheego ama inkiro somaynan aqbali jirin qowlkiisi kadalika fii waqti alaaq fii waqti alaaq baad isku hayaan warkooda hadda marka la dhiraandhiriyo waa waxay isku hayaan waktu alaaq bay isku hayaan xilkaadi waan ka baxay oo hadda baa-inaan ahay oo rag kalaan xalaal u ahay aduguna waaba xaaraam ka ahay hadday guursadaan bay hadda isleeda ayadu waqti baa lasku asnaxoy maya weli cismada ku jirtaa ciddadii ma dhammaanin alaaqina ma gaadhin xilligiis marka mar hadday isku qabteen wasfi ninka asalkiisa la aqbal jiray qowlkiisa la aqbali ayib qaacidada dhowr goor baynu soo maraan iskaga socon aw wadca xamli limudati imkaanin aw iddacad waxay sheegatay wadca xamlin uur inay dejisay inay dhashay sheegatay limuddati imkaanin suuragal muddadiiban ay ku sheegatay yacanii waxay tiri waa dhalay xillay islaantu ku dhali kartayna sheegatay lix bilood gudahood matala ama ka badan bay ku dhashay wa hiya islaantuna intaa basa la sheegi mahaye miman duul ay ka mid tahay taxiidu dhiig hesha ila islaanta dhiigga hesho uur waa haween ay suuro gelaysa inay uur qaado ayib isagoo marka aan la soconinba intuu u galmooday buu furay oon ogeyn yay tidhi waaba dhalayba ayib oo waa sidee uur baan lahaayo waaba dhalabaniyo marka horta islaan dhiig heli karta waa inay tahay laga suuraysan karo inuu boggeeda iyo beerkeeda galo uur qaado laa ayisatun walaa sahiira waa lamid mid quusatay iyo mid yar midnaba laga dhegaysan maayo fal asaxu hadday haw sidaa tahay tasdiiquhaa biyamiinin wey binisbati liqidaa lcidda laa binasab walistiilaad waa maxay tani waxay sheegatay inay dhashay limuddati imkaan muddo uu suuro geli karo inay uur ku qaado kuna dhasho ayib waxaa intaa dheer muddatu imkaanka waxaa kusii dartaa wahiya miman yumkin ay uur qaadaba waa miman taxiid islaan aayisa ahaydba waxay tiri ciddadii way gooda maxaa yeeley waaban dhalay anaaba kaa waaygoorma dalaysaab ayb isku daalay ma mid saqiirun dhiig belin baa tiri waan dhalo ur baan qaaday oo muxuu ahaa wax la yeeli kara maa muddatu imkaan waa suuragal laakiin waa miman laa taxbil aan uur qaadaynin falasaxu waayo tasdiiquhaa rumaynteedii la rumeeyo weeye loo rumeeyo inay dhashay ciddadina ay ku go'day biwadci alxamli lianna anisaa waxaan leenahy waa lagu aaminay maa fii arxaamihinna ayaddii baqaraannu ka deliishana walaa yaxul lahunna an ma maa khalaq allahu fii arxaamihina oo xamliga iyo xaydkaba uu soo gelay ayb haddii la yidhahdo dhalmadu waa shay cad eh makhraatiyaal maa la aado maxaa gabadha loo leeyahay warkeedaa la qaban ku dhaaron baa la dhihi waxay leeyihin mararka qaarkood dhalmadu inay cudurtoodaa laga yaabaa cafwan bayinadu albayina qad tatacasar aw tatacadar saa warkeeda aan qabanno muddatu imkaan iyo iyadoo min mantaxbila labadaa qarin aan ku xoojina dacwadeeda qariinataan baa meesha yaalla xamliga wadciga waxay ku sheegatay muddo suuragal ah muddo suuragal ay ku sheegatay ayib midda kale waa islan uur qaadi kartay labadaa qarin aan ku xoojina dacwadeedii marka wahiya mu'tamaratun bima fii raximiha saasaan leenahay wain idacad hadday sheegato wilaadata taamin bay sheegatay ilmo dhammaystiran dhalmadii bay sheegtay ilmo dhammaystiran baan dhalay jiri ayb laba suuro laba hal suura waa masale ijmaaciya haweenaydu ilmaha ay dhashay cidida ay ku gi waa midee ilma hadday dhasho suuro bini aadam leh lugihii iyo gankii iyo gacmihii iyo madaxii iyo hadday dhasho in ciddadu ay ku go-ayso waa masale ijmaaciya masale ijmaaciya weeye alimaam mundir baa soo guuriyey iyo muqdaamaba labadaba soo guuriyeen wixii intaa ka dambeeya oo mudqa iyo calaqa iyo khilaaf baa ka taagan wainidacad marka hadday suuradii ijmaacayd buu ka hadlay sheekhu waxay sheegatay wilaadata taamin ilmo dhammaystiran inay dhashay faimkaanuhu faaqaluhu wey faaqaluhu waxay tiri ilmo dhammaystiran baan dhalay dayb oo aan dhicisa ahayn oo shinkiisa ku dhashay waak warkaasi ma beenin mise waa laga dhegaysan waxaa le waan ka dhagaysanaynaa hadday muddaday ku dhasho uu noqdo fa imkaanuhu ee fa aqaluhu wilaadatutam wey ilmo dhammaystiran muddada u yaroo ku dhalan karo waa sittatu ashhurin lix bilood weeyo cadadiya laa hilaaliya lix biloodoo tiris awe ah la tirinayo soddon bilood soddon bilood ah, soddon maalmood iyo soddon maalmood wey lix bilood soddon waa meeq boqol iyo siddeetan miya boqol iyo siddeetan maalmood baa loo tirinaya lama rabo hilaali lama rabo labaatan iyo sagaal bay ku dhammaatay tanna way toomantay tii kalena way toomantay tubaa shan dhalatay lama rabo waxaa weeye saasuu u jeedaa sheekhu leanna meesha dambaad ku ogaan doonta iyo walaxdatani laba ilbiriqsi hadday lix bilood boqol iyo siddeetan maalmood iyo laba ilbiriqsi ay ku dhasho waxaan leenahay waa runtaa maxaa yeelay xadiidkii aan muwa maali ku maray ee sayidina cali cumaan khilaafadiisiibaa hawshaa laisku qabtay kadibna cali baa wuxuu yidhi aqalu mudatxamli waa lix bilood oo xaggee ka keentay wafisaalhu fii caamayni meeqa wey labaatan iyo afar bilood xamlu wafisaalhu alaaثuuna shahranna waa soddon bilood kala jara buu laba labaatan iyo afar iyo iyo soddon maxaa soo baxay lix bilood baa mudatu aqali xamli ah saxaabadii markaas wax ka murmay ama hadal ku soo celiyey ma jirin marka fasaara ijmaacan baa la yidhahdaa haddaad doontaan ijmac sukuutiga markaa ka dhiga ya laxataanku waa laxatulwa annikaax iyo laxatulwadci weeye gabadhu markay saa iskaga joogtoba ma uur baa iska bilaaban soo in guur lala tago loo galmado ma aha an toban koo daqiiqo galma ku suurogeli karto waa inay raacdo horta lixda bilood haddana intay ku foolatay ee ku dhashana waa inay raacdo laxdatulwadci iyo waxaa weeye iyo laxdatulwadci laxdataanku saasa looga jeedaa waa ifaanteen baanu malay aan iskaga socon laga soo bilaabo min waqti nikaaxi guurka xilligiisii laga soo bilaabo ayib in yaray ku suuragelaysa gabadha in loo galmoodo iyo in yaray ku suuragelaysa inay ku dhasho iyo lix biloodoo soolama madax bannaan waa in la helo markaasaan leenahay waa ku qaadan karaa warkaad sheegto inaad dhashay ah ilmo dhammaystiran ilmo dhammaystiran waa garateen bay soogama socon karno waxbaa ku jira awmase waxay sheegatay iddacad waxay sheegatay wilaadata siqin musawarin waxay tahay dhicis suura la suureeye baan dhalay tiri dhicis suuraysan aw iddacad wilaadata siqin musawarin faaqalu imkaanihi dhicis suuraysan muddada u yara oo ku dhasho miatan wacishruuna yowman boqol iyo labaatan maalmood weeye iyo walaxdatani labada laxdana maxay ahaayeen ayaguna kuwii hadda aad soo marteen weye <laughs> kuwii hadda aad maraysa wey laxdat iyo laxdatu waxaa weeye alwadci oo maxaa u deliishan xadiidka cabdillah mascuud tan ayadu xadidka cbdillah mascuud taa hore aayaddi baan u deliishanay laba aayadoo dalaatu tarkiib in kala goynay tanna laakiin xadiidkii mascuude inna axadakum yujmacu khalqhu fii baatni ummi arbaciina yowman afartan beri wuxuu ahaanayaa nudfa afartanna calaquu ahaanaya afartanna mudquu ahaanaya kadib boqol iyo labaatanka habeen kadib waxaa loo soo dirhayaa malag oo marka afar belood baa ka soo baxday idan sumaa arag hadday ku tiraado waxaan dhalay dhicis musawaraan dhalay hadday tiraahdo boqol iyo labaatan habeen baa laga rabaa waa maxay waa afar bilood muusan ku dhin wuxuu ku yidhi cadad buu tiriyey inuu halkan ku yidhi fa miatun wacishruuna yowman oo uusan ku fa arbacata ashhur waxay daliil u tahay sitata ashhurka in looga jeedo sitatu ashhurin cadadiyatin laa hilaaliya macnuhu waa sida iyo idan wadaaddaa waxay leeyihin ibn xasan ka mid yahay afartan iyo dhowr beri bay yaa lagu rumaysanaya warkeeda maaha afar beedood maxay tahay wuxuu ku dhegay xadiidka saxiix muslim xudayfa bnu asiid xudayfa bn sayid alkhifaari ilaahay subxaanahu wa tacaala nudfada markuu maro calayha afartan iyo laba maalmood fii riwaaya afartan iyo saddex fii riwaaya afartan iyo shan ayaa ilaahay malab soo dirhaya suureeya jirhkiisii laxmigiisii laftiisii luddiisii kadibba haddana ilaahay uu weydiinaya ma waa dhadig marka xadiidka asaga wuxuu nas ku yahay afartan iyo dhowr wix ka dambeeyaba in taswiirka jumliga ah uu bilaabanayo cilmigan xadiidka ee ibiga ee dhakhaatiirta iyo howlahooduna waxay xoojinayaan xadiidka xudayfa ibnu usayd alkhifaari haddaba marka xadiidka cabdullah mascuud waa in la awulo umadiisa lagu awilo umadii ahayd tartiibkii dikriga ahaa ee aan ahayn kii taraakhiga muhlada aan ahay annagu waxaa shaafici labada xadiid midna saxeenku ku jiraa midna saxi muslim ku jiraa وxadيiث بن mascuudi في الصحيiحayni whuوa aصxu min xadiiثi xudayfaة bn usyad اlhifaari fii صaxiix mslim masle waxaa le masle tarjiix ma ahe waa masle jamci aan jamcina intee tarjiix u aadeen markaygaa gara le jamciga masle masle khilaaf ka taagan yahay wy shaaficiyadu labada qolba way leeyihin qolyo jamciya iyo qolyo tarjiixaba way leeyihin ayb ibnu qayim kitaabkiisa تuxfaة اlmawduud baxdi dheer baa ku jira waxaad moodaysaa doctor dhakhtar oo rofesor bale ka dhacday xadiidkasu u sharxaayo waxaad leedaha ma afartan sanuu ka shaqaynhayay hawsha dhakhtarnima iyo haweenka dhaleynta iyo caruurta uu ku takhasusayba labada xadiid intuu sharxay oo jamciyey oo waday oo waday ayuu wuxuu soo saaray inuu yahay xadiidka xudeyfe yahay mucjiza min mucjizaati rasuul calayhi salam uuna yahay xaqiiqatan wadaadkii cabdimajid zandanina aad buu u sharxay xadiidka asaga ah waa la dhaafil ayahay xaqiiqadu idan saddex riwaayana wuxuu yidhi mid tiri afartan iyo labo midna tiri afartan iyo saddex midna tidhi afartan iyo shan haweenkaa sidaa ah haweenkaabaa sidaa noqda afartan iyo laba midbaa marka takhliiqeeda ku bilowdaa afartan iyo saddex caruur baa lagu takhliiqiyaa kuwa afartan iyo shan mana dhaafay afartan iyo shan saddex riwaayo uu sheegay xadiidkuna waaba sidaasay yidhahdeen qolyo dhakhaatiirta ay fadhigan u fararo dhuubnaa marka nebiy maxamed oo saxaara alcarab ku soo koray yaa bare hawshan u sheegay clmh اlطiif اlhabيir وcallamka ma lam tkun taclam وkana fadl اllahi calayka caiima marka waa sidaa iskaga dhiban ma laha marka markaan ku soconno way calىa xadiiثi ibn mascuud ku soconno ayaa loo baahanayaa boqol iyo labaatanka habeen haddaad calىa xadiiثi xudayfe ku socotaan bil baa ku ilan bil iyo wax yar baa ku filan waad fahmaysaan bay ilata aan iskaga socon aw idacad waxay sheegatay wilaadaةa mudqatin cad dhalidii bay sheegtay waxay tihi goosin hili dhalay oon ku dhiciyey bilaa suuratin daahira oon suurad muuqaal aan lahayn fa aqalu imkaanihi inta u yara uu ku suurogelayo gabadhu inay mudqa ku dhasho aan suuro muuqta lahayn waa fa amaanuuna yowma walaxdataani siddeetan beri iyo laba ilbiriqsi maxay xadiidkaa sheega soo afartan candhuuf buu afartanna calaquu ahaanayaa kadibna waxay gashay mudqadii sideetan iyo wixii ka dambeeyey un iyo laba laxdo laxdona waa laxdatay galmada midna waa tii dhalmada ayib hunaa laakiin tan dambe cindanaa laabudda min shahaadati alqawaabili tan dambe suuradan hadda ay mudqan dhalay ayib waa in la helo haweenkii ka umuliyey waa inay ka maqhraati kacaan waxaa ka muuqata mudqa goosin bini aadam wailaa lam tanqadi alciddu calaqa iska noqon kartaa mudqa weeye bilaa suura suura daahira loo jeeda laakiin suura way leedahay khafiya laakiin suura daahiran muuqanin wuxuu macalaqa oo xinjir guntantayba mise waa caddi hiliba si loo kala ogaado waa in ay kala saaraan ee haweenka umulusooyinkaa ee gabadha ku umuliyey marka huna waxaa laabuda min shahaadati alqawaabili annaha asliyu aadamiyin aslu aadamiyin wailaa lam tanqadi alcidda saa darteed nimanka sharxi bukhaari baabka markuu u baabaysta baab mukhalaqa wahayri mukhalaqa baxdi dheer baa ku jira fi kitaab اlxayd ibn rajab alambali fitxubaarigiisa laga ahriyo slku qaabka isku mandha qadiyadda ayada ayib tee ahayd waxaa hadda looga aqbay waan aqbalaynaa weli maanan diidine imkaanka un baan waxaad sheegayso waa inuu suuragal yahay waxay sheegatay waxaan ali mudqa ma tidhi cad hilibaan dhale ma tidhi oo dhiigna xanjirana igama imaanin bay ku tidhi candhufna biriq ma sinine cad hiliba oo bini aadan u eg baan dhalay tidhi idan waa inay suuro gelayso maalmahan waan fiirinaynaa weli ishkaalka ma fahmin meeshaad wax ka wado gabadha hadda waa la beenin iyo waa lama beenin mid laguma dhin waxaa lagu yidhi cadka waxay ku dhali kartaa siddeetan maalmood la garay kadib waxaa loo yimid ciddadu ma ku gaaysaa kuma gaayso see loo dhaaran hade maxaa dhashay ma dhashay cadka hilibkaa inaad ilmo dhasho ku daynoo muddada siddeetan beriba waad ku dhasho khayr wey laakiin ilmaha dhasha makiin ninkan xaqiisa baabi'in lahay kugu ku go'laydbaa mise weli xaas baa sii tahay ila haday tara cadki waxaan dhalay qumano bini aadana nin bay darka ka saaraysa marka ninkay dar ka saaraysa saan u baabi'in waa in la hubsado hawsha ayada ah laba kale masalo wey marka xaq eh, nin bay baabi'inaysa saasaa loo adkeeyo libnuna laabudda waa inay mudqadaa noqoto khilqa bini aadam yeelato waila suuradu yaysan daahirba noqonin wailaa waa loo dayn inay caddashay warka waa loo dayn lakin waxaan leenahay ciddadaadii ma go-in mar haddaanaadan haysani caddayn la badbood cadkaadi hilibka aday ku taal fain kaanad maxaan maraynay aw idacad waxay sheegatay wain idacad baynu maraynay inqidaaa qaraa'in bay sheegatay tii hore maxay ahayd waxay soo aan soo maray idacad inqiaa ciddai ashhuri waxaynu soo maray idacad inqiaa ciddatin bilwilaada hunaa waxaan maraynaa tii dhiigga ahayd aw idacad waxay sheeg inqiaa qaraa'in dhiig dhalmeedkeedii inuu dhammaaday cafan dhiicaadadii dhiig caadadii inuu dhammaaday bay sheegatay way ku dhammaatay ciddadii waan eegaynaa haddii waxay tihi saddexdii dhiigba waa helay wadaadow kadibna dooro firta fakataybaana addoon bay ahayd waxay tihi waan helay eh, ayb mxuu ahaa saddexdii dhiigba waan helay ile meesha waa ka baxaaya haddaad qabto xeydataanna labadii dhigba waan helay qolya waxay dheen xeyda salafka isku khilaaf waa garanaysa aan iskaga socon waan eegaynaa fain kana hadday tahay midda dhiigga tirsanaysa xoratan xor hadday tahay wa tulliqat xaggan la furay fii uhurin lagu furay faaqalu اlimkaani inaani wa alaaثuuna wa yowma walaxdataan xoogow marka cumdaha lamar ahayo masala dhib badan banaajidlminajka badhaama islaanta waxay tihi saddexay dhiigeen lahaaba waa dhammaadeen waan eegayna muddada ay sheegatay xisiga iyo mushaahada hadday ku beeniso warkaa la dhegaysan maayo waad soo marteen kitaab aliqraar isagoo afartan jira iyo wuxuu yihi ninka lixin jirka anaa dhalay ma laga nin baa yidhi ya nin afartan jira wuxuu yihi nin ninkan lixin jirka waa wiilka anaa dhalay ma la aqbalayaa abadan qaadi xuduudda ofiye qisaastaad u timid waxaad tiri odaygii hebel ahaa shalay baan dilay waxaan la og yahay labaatan sano ka hor inuu dhintay ma qisaasi iqraarkiisa ha loo qabto geedka hala saara hawshu ma aha yani xisigu hadduu ku beeniyo lagaa dhegaysan maayo hadda waxaa wey waan fiirinaya gabadh waxay sheegatay fain kaana xoratan hadday tahay gabadhu oo watulliqad la furay watulliqaadde waa maxay ile baashu khulci meesha ma yaalle fii uhurin baa lagu furay xoray ahayd saddex dalqadood leh saddex dhiigna tirsanaysa wa ulliqat fii uhrin baa lagu furay fa aqalu imkaan inta u yaray ku suuragelaysa saddex dhiig ku hesho inaani wa alaaثuuna yowma walaxdataani iyo laba maalmood iyo laba ilbiriqsi wey ayb labada ilbiriqsida waan iska garanayna waa maxay waa mid xagga bilowga ah mid xagga dhammaadka ah marka waxay ku miaaliyaan maalan ay sheegaan shaaficiyadu wadaadka haddana muxaqiqana wuuba tilmaamaya waxaa la furay dhiiggeedii eh, duhrigeedii oo sii dhammaanayo iyadoo daahiro ah oo duhrigu sii dhammaanayo dabayaaqadiisi baa la furay midkaa lagu furay way tirsan balowdh midkaa lagu furay illa waa duhriga cindanaa waxaan qabnaa ah, qurigu inuu duhriya la soco wadaadaha xaydka qabana xayd bay ka xisaabsanayaan annagu bal quriga inoo xisaab islaantii oo berriba kugu dhici dhiiggaadi mise maanta baltamaysa ayaa furtan loogu jiiday waxaan leenahay horta saadii loo furay daqiiqad kadibna dhiggii baa heshay maxaan leenahay quri waa heshay dhiigga ay heshay waxaan ka soo qaadaynaa ka dhig aqalulxayd muxuu aha yowmun wa leyla yowmun wa leyla markay dhammaatay oo haddana ay taahir noqotay waxaan leenahay haddana waxay tirsanaysaa aqalu uhri ila waan ogta anagu aqalu xayd waa yowman wal yowm waaid iska badaleey yowm waaxida saan tiradu kaaga halaabin aqalu uhrina waa khamsata taayada aqalu lxaydoo yowm waaxid iyo aqalu uhrig oo uhrigii labaad ah oo shan iyo ah isku dar lix iyo toban beri baad haysaa lix waxay heshay xaydkii labaad kii labaad yowman waleyla ka dhiga aqalkiisi yowm waaxida igu dar lix iyo tobankay toddobiyo toban ma tahay haddana maxay heshay aqalu uhri oo uhriga saddexaaday u dambeeyey ah toban beri ka dhe aqalu uhr han toban beri toddobiyo toban ugee soddon iyo laba ma iga ya laba ilbs waxaa wey haddee uhrigaa markuu dhammaado oo xaydkii saddexaad ay qac siiso markaasay ciddada go'day wey ilan waa inay infisaal yimaado oo ciddada ay ka dhamaato laxdadu waa maxay waa laxdada u dambay mid waa midda u dambaysa ay ku gelayso dhiiggii saddexaad ay ku gelayso ay kaaga tegayso midna waa hore ee ka horreysay ciddadu ay ku bilaabatay marka ma fahanteen aqal xaydka waxaad ka soo qaaday aqalul xayd duhrigana aqalu uhri ayib saddex quriga meesha ka soo baxday saddex qori duhrigii u dambeeyey oo sii dhammaanhayaa la furay kadibna dhiig bay heshay laxdada marka waa laxdo hore ee qorigaa hore u galay wey marka dhiiggaa koobaad waxaan ka soo qaadaynaa aqalu xaydo waa yowm waaxida o duhriga ka dambeeya han iyo toban beri ka soo qaad waa laba qori iyo lix iyo toban maalmood waxaan isla haysano laba qor lix iyo toban maalmood dhiig saddexaad bay heshay cafan labaad mid labaad bay heshay kadib oo yoom ah yoomkaa igu dar lix iyo toban meeqay noqotay toddobiyo toban duhrigii ka dambeeyey ee qur'igii saddexaad noqon lahaa qalul duhri ka dhigoo shan iyo toban beri shan iyo toban beri loo geeyo toban waa maxay soddon iyo labo iyo laxada u horeysay dhigga uu soo booda saddexaad ee qac yidhaahdee atraale kala tagtay ila wadaaddaa qaba ilaa dhiigga aad saddexaad ka qabaysato waa lagu noqon karaa niman baa qaba markay saa u bilowdo ciddadu waa go'aysaa niman baa qaba iyadoon ka qabaysan haba go'ee waa kala tegaysaa wadaadda waxay qabaan shan sano labaatan sano haddaysan dhiiggi u dambey ka qabaysanin waad ku noqon kartaa dhiiggay ku dhaqaaqi lahayd baybatiri ka qabaysan maay weligeyba balaayaa ka qabaysato wayba ismartayba midna ninkai aad u jeclaydo idan labaatan sekad ku noqon kartaa bay taagan yihin ma dhammaan marka laxdataanku waa sida aan iskaga soconne aw ulliqad waxaa la furay fii xaydin xayd baa lagu furay aw nifaasin waa isku mid nifaas iyo xayd baa lagu furay fa aqalu imkaanihi saddex qur'i intay ku suurageli karaan gabadh xaa'ido oo la furay ama nufusoo la furay fa sabcatun wa arbacuuna wa laxdatun wey waa afartan iyo toddobo iyo ilbiriqsi meeshan laxataan looma baahno maxaa yeelay xaydka dhexdiisa cidama bilaaban karto qur'ina asagu ma aha xaydka dhexdiisa lagu furo ma aha waxba ma xisaabsana gabadhu laakiin marka duhri sii dhammaanaya lagu furay laxday ahayd waa la ictibaarinayay ayib xagga dambena dhiig bay daf dhahayso waa la ictibaarin huna waa maxay ta u dambaysun baa la ictibaari markay dhiigga saddexaad gashuun baa la ictibaari fa sabcatun wa laxdatun waa afartan iyo toddoba iyo hal ilbiraqsi tii hadda ad soo marteen oo ka dhig maxaa lagu furay dheh horaan soomaydin dhihin aakhiru juzin min aلطuhri baa la furay huna waxaan leenaha aakhiru juzin min alxaydi aw الnifaasi baa la furay kaa ma tirsanaysa mise ma tirsanayso ma tirsanayso idan maxay bilowday duhrigii way xaydkaa way ka qabaysatay markay ka qabaysatay qur'i baa u bilowday qur'iga koobaad oo ah an iyo shan iyo toban beri haddana waxay heshay dhiig labaad bay heshay oo anayna aqalu ym anayna aqalu muxuu ahaa hal maalin hal maalin igu dara shan iyo tobanka hore maxaan weli haynaa qur'ina quryi maxaan ka haynaa hal qur'i baan haynaa qur'iga labaad baa bilowday oo shan iyo toban beri ah shan iyo toban beri igu geeya lixi toban aw dhiiggii dhexda ku jira halkaan ka soo qaadna xaggeed iga sii dayseen shan iyo toban duhri ah iyo hal xayd ah iyo duhri ka dambeeyo shan iyo toban maxad i haysaan soddon iyo ko maxaa gabadha u dhiman hal quri baa u dhiman hal quri u dhiman markaa dee dhiig bay mari yowm waaxida iyo shan iyo toban dhiig waaxida iyo shan iyo toban duhri iskugu kaydar u geeyo waxaad hayseen afartan todob ma haysata mise ma haysataan wallaxatu waa maxay waa ilbiriqsiga u dambeeye markuu duhrigeedii kii saddexaad dhammaado dhiigga u dambeeye daf dhihi doontay haddii ciddadu ay ku go'ayso wey midka asagu ciddada kama tirsano laakiin waa maxay ciddadaa lagu caddaysanayaa inuu ay ku go'day waa yustabaan bihi inqidaa'u اlcidda walaxdaa saasaa lagu yidhi ayb ya laxdadu waxaan rabnaa inay wax ku kala baxaan iyadu ma xisaabsano ayib <clears throat> tii koowaad ma xisaabsanayn eh, lannaha laysa min alcidda laakiin tan dambe waxaan rabnaa ciddadu inay ku go'do ciddadu ku godan doona ya ma soo ceshan karaa intan weli gabadhu helin waa karta heshadaas uun weeye waxaa loo jeedo iladina godaan rabnaa aan ka socon waa iska dhibyar tahay wixii dhiig ana aqalul xayd ka soo qaada wixii duhuri ana aqalu duhuri ka soo qaada ayadoo daahira ah haddii la furan waxaa tiraad ku qiyaastaan fii aakhiru juzi min aduhri baa la furay su kugu hirgala kow duhriba haddii xaydadnu fursato waxaa tiraad fii aakhiri juzin waxaa la furay min alxayd say durbe cidda u cirbiso ee daahira u noqoto awmase waxay ahayd kaanad amatan aw kaanad ila xoray ahayde saddexley bay ahayde aw kaanad waxay ahayd amatan addoon wa ulliqad waana la furay fii uhrin baa lagu furay fa aqalu imkaanihi sittata cashara weeye yowman wa laxbatan gabadhaas hadday addoon ahayd dhiiggeedu wuxuu ku dhammaan karaa iyo qur'igeedu ku dhammaan karaa u yaraan lix iyo toban beri iyo walaxdataan tii haddaad soo marteen un uhrigeedu uu ka dhiman yahay markay daahirada inooga dhiga hadda ilauhrin baa lagu yihi uhrigeedu uu ka dhiman yahay wax yar fii aakhiru ju min uhriha buu furay horta kaa kowdha qorigaas qorigaa kow sooma dhahaydho maxaa xiga xayd baa xiga idhahaade xaydkaas yowman waleyla waa yowm waaxida kadibna aqalu uhri oo shan iyo toban bara ku darhadi lixiyo tobanki intaan wey hadda iyadu iyadu laba dalqadood waxay lahayd laba laba dalqadood bay lahayd ayib laba qur'i bay lahayd laxataankuna maxay yihiin laxataanku midna waa waa alaxda aluula ee aakhiru juzin min aduhri ahaa midna waa laxdada ay gelayso xaydkii ay ku ku baa'ini lahayd ciddada ku dhammaan lahayd sheekhu wuxuu yihi aw ulliqad la furay fii xaydin baa lagu furay adoontii wa nifaasin baa lagu furay faaqalu imkaani waxaa weeye axadu waalaauuna yowma walaxdatun meeshii tii ka ahayd afartan iyo toddobo tan waxay ka noqotay soddon iyo kow si uun ka dhiga haddii ti haddaad soo maraysa inuun ka dhiga maxay ahayd waxaan lagu furaan leenahay fii aakhiri juzin min alxayd wاnifaas ya ma tirsanayse horta waxaan rabaa inuu candurbo duhri helaan rabaa moogta marka maxaa ii bilaabay aqalu uhri baa kuu bilowda oo ah shan iyo toban beri haddana xayd baa xigay oo yooma lix iyo toban beri haddana waxaa xigay aqalu uhri oo shan iyo toban suu kade lix iyo toban iyo shan iyo toban soddon iyo kow soo ma haysatid walaxatunna waa tee dii ay war caddaade wey inta aan iskaga tanna xisaabta waad fahanteen baan u malaynay watusadaqu اlxaratu xorti waa la rumaynayaa wاlamatu waa lamid hade hadda tusadaqu alamatu wاlxora kuusoo so waa la rumayn fima dacathu wey waxay sheegato waa loo rumayn in lam tukhaalif haddaysan dacwadu khilaafin caadatan laha daa'ira hadda markaan marayno qurcigeedii iyo xaydkeedii iyo nifaaskeeda aan marayno hadday jidhaahdo intaasoo goor baan dhiig heli jiray caadadeedii waa dhammaatay wadow waan furmay waan rumaynaynaa ayb laakiin bishar waa in lam tukhaalif caadatan laha daa'ira caado u socotay gabadh waxaa lagu ogaa bil walba shanta beri u horaysa inay dhiig hesho labaatan iyo shanta kalena ay daahir noqoto waxaad sugaysa marka saddex bilood inaad islaanta u yahlaan jabto marka bisha u dambaysa waan kusoo celiya la soco saxixunna waad samaysay waxayba ku tidhi waxaan kaga baxa hawsha bil gudaheed oo maxaa jira dhiiggaba ilaahay uu gargaaro wuu iisoo degdegay xumaantaadu rabbi ogaaye miyaa laga dhegaysan waa kabaxoor weeye waa islaam muxuu ahaayey dhib wadee laga dhegaysan maayo wey sidaa oy wadaado badan qabaan ama annagu khilaaf baaba soo soconto xataa hadday khilaafto waa laga dhegaysan ku odhan doona watusadaqu alxoratu walamatu fiima dacatu weeye min qidaa'i alaqraa in lam tukhaalif caadatan laha daa'ira oo socotay daa'ira waxaa ka ixtiraazaya mubtada'adii iyo mutaxayiradii wakada waxaa lamida ah oo tusadaqu la rumayn in khaalafat caadatuha hadday khilaaftana waa la rumayn fi asaxi caadada ilaahayd bay khilaafto waxay tiri hawshii way ii boobsiisay oo wixii waa ii degdego waa ii dhammaatay lanna waxay dhaheen muxaqiqiintu waa mukhaalifun lilasli wاaahir mukhaalifun lilasli wاlظaahir ka hore un baa la garan watusadaqu اlxoratu wاlamatu fi inqidaai cidatiha bilaqraa'i in lam tukhaalif caadatan laha daa'ira la garay sax weeye laakiin wakada in khaalafa tusadaqu xataa haday caadadi khilaafto xaggana ay jira wixii baa ii soo degdego oo durbo wixii uga dhammaadeen oo le de saa maadan ahaan oo ay ka soco laga dhegaysan mahayo sida raajixa ah qowlkaana asaxna waa asax daciif ah almansuusu fi lummana waa muqaabil asax nas umka waxaa ah inaan laga dhegaysanin laa tuqbal waana mukhaalif wey asaxu lidaahiri wاlasl asalku waa maxay alaslu waa cadam alcidda walaqraa daahirkuna waa maxay waxay tihi caadadii aan lahayn ku soo socda baan khilaafay khilaafu daahir gabadha caadale iyo dhaqan ku soo socotay ku dhaqmaysa waxaa daahira inay kii ku socoto dacwadeedan marka waa mukhaalifatun lidaahiri walasli falaa yuqbal wahada huwa saxiix aana ka soconna wuxuu u gudbay baabkii ahaa axkaamu rajciya walow waia hadduu u galmoodo rajciyatahu islaantii ciddada tirsanaysay dalqadda uu ku furay ama labada uu ku furay weli soo ceshuu ka bannaanaabubu u galmoodayba wastanafat ilaqra'a galmada hadda waa galmo xaaraana ka wadi shubha laga soo qaadi cidday leedahay galmadaa ciddaa yaa ka bilaaban tuna way soo socotay tadaakhul ciddatayn baa dhici midna hoostay ka socon midna waa la bilaabahaya wstanafad xaggana ay soo bilaabato wey alaqraa ay cidda u jeeda aqrau hadda waa iska miaal wastanafat alcidda min waqti اlwaطi galmada waqtigeeda cidda ay ka bilowda raajaca wuu ku noqon gabadha wuu soo ceshan fii ma kaana baqiya min ciddati اطalaaq maalan had gabadhi markuu u galmooday saddex dhiigoo dambay tirsan dalqad buu gabadhi ku furay kadibna dhiig iyadoo heshay oy laba qori u dhiman yihiin laba qori u dhiman yihiin yuu u galmooday maxaa u bilaaban saddex dhiigoo cusub bay gabadho hadana bilaaban doonta dhiigga saddexaad intaan la gaadhin hadduu soo ceshado waa khayr dhiigga saddexaad intaan la gaadhin ee min alwai intaan la gaadhin waa khayr haddii laakiin uu yidhahdo dhiigga saddexaad baan ku soo ceshado waxaan leenahay dhammaadeen kuwaadi warka waad baan u malay si kale aan u dhigno waa yahay gabadhii bilay tirsanaysa saad u fahantaanba iyadoo bishii koobaad dhamaysatay yuu u galmooday maxaa u bilaaban saddex biloodoo cusub baa gabadhu bilaaba agga galmada ciddada ka bilaabaysa wadiga saddex biloodoo dambe ka dhib ciddatu talaaqna maxaa oga dhimanaa laba bilood baa u dhimanaa labadaa bilood gudahood unbuu leehay gabadhu soo ceshado laakiin markay laba bilood dhammaadeen bilna u dhimantay oga dhimantay ciddadii wadciga ah ma soo ceshan karo maxaa yeele ciddadan wadcigu ma aha ciddatu talaaq istinaafku wuxuu faa'iideeyey inaad ogaato labada cidda way isku jiraan wayna wada wayna kala horeeyaan kee wadcigu waa wadu shubha wadu shubhana wuxuu leeyahay cidduu leh waa idin sidee gabad nikaaxeedu loo galmooso ma bilowdo muxuu ahaaye ciddo ma bilaabato waigan waa wai shubac cidduu leeyahay oo saddex bilood noqon haddaysan bilo tirsato hadduu dhiig tirsatana saddex dhiig ah kii alaaqina saddex buu ahaa muhiimaddu waa maxay labada ciddee isgashayeen ku sirno ha ku xisaabtamin ciddada dambe waddiga ha ku xisaabtamine alaaqaadii wixii kaaga dhiman ku xisaabtan wey inaad garateen baan u malay oo intaa waxa loo jeedaa ka socon ya aduuso shaafici maaha cabdirashiido waa isu keeni lahan labadeenno marna shaaficiyad ii camiran marna xanifi baad igu noqonay maalikiya xanaabilo waxaan ka hadlayno waa madhab shaaficiya ma qabno annagu galmadu inay tahay soo ceshi hmm. galmadaan soo ilma kama iman karo waa in wadigaan la hubsado gabadha riximkeeda nin dambey gursan doontahay see loo kala sooci asaga iyo ka dambe guursan doona haddaan galmadaan ciddo loo samaynin way soo socotaa degdegeen minhaaj lama hor ordo galmadaan galma lagu baabi'i doono weeyo xoola laskaga jiidi doona hala sugo ee horta bal fahma macnaha loo jeedo walow wai hadduu rajciyatahu wastanafat اlciddat ay ciddat alwai min waqti alwai ay ka soo raajaca raajaca ay lahu rajuucu weeye fii ma kaana baqiya lahu min ciddati طalaaq ma ay fahmaysa warkaas mise waxbaa kusii jira oo aan ka socdo wayaxrum waxaa xaaraana alistimtaacu in lagu baashaalo ama lagu raaxaysto biha bilmuctada walow bimujarad الnadar cindana xataa ma fiirin kartid waa inay kaa xijaabato iska kaa ilaaliso calaa madhabina haddaba fain waia hadduu galmoodo ciddadii waxay ku go'aysa baa laga soo hadlaye galmadii maxaa xugma fain wati hadduu u galmoodo falaa xadda xad ma jiro culumaba isku haya way bannaan tahay leh ha u galmoodo rajciyadiisa waa wa ku noqon hayaa ayb axmed isagu wuxuu odhan jirayba yubaaxu laha yubaaxu lizawjiha waduha muctado rajciye ah zawjkeedu inuu u galmado u bannaan waalkhalwatu biha wasafaru biha walaha an tatasharafa lahu wtتزayna whuwa اmadhab اqاadi abu yaclى axmed xule wuu u galmoon karaa wuu la safri karaa wuu la khalwoon karaa rajciyada la furaa ina waxaa u fiican markay ninkii furay aragtaba inayba isqurxisooy quruxdeeda banaanka soo dhisu imaanka oga soo dhaco wadaadkood waan kugu noqday waana khaldamay uu yidhaahdo waa madhab imam ahl suna wاljamaca qaal abu yaclى wuxuu yihi wahuwa اmadhabu waana madhab maali fii riwaaya canhu abu xaniifana axmed buu la socdaa horan baynu soo maro qadiyada ayada ya alaaq faysu waxa w haddaadan u galmoono inay sidaa cidida ku dhammaato ya hmm. sax wey markaad furta haddaad daysa cidida baa dhammaato jannad bay kaa noqon haddaadan daynina u galmooto waad ku noqotay faariq ma jiro cinda alxanaabila sida mashhuurka iyo abu xaniifa ayib ya ya waigu banaanidiis masalada soo marteen waigu inuu rajca yahay ka soo taga waxaan hadda ka hadlayno waa jawaazu lwai aw xurmatuhu sooma joogno tan hadda ka hadlayno waa maxay waa waiga banaanidiisa iyo banaani abu xaniifa qaba inay bannaan tahay waana madhab axmed banaanidu daahiriyana wayba ku dagaalameen baan ku idhi amaa inuu wadu rajco yahay waa madhab اljumhuur laba kale masalo wey shayga asagoo xaaraana ayuu xukm sabab u noqon karaa soo sidaa ma ah fain waطica hadduu u galmado falaa xadda xad ma jiro lishubhatin qawiya wabucuulatu xaqu biradina meesha nas baa la deliishanaya rajcana ku xasilaysa cinda اljumhuur shuba marka xoog u badan weeye walaa yucazaru la tacziiri mahayo ilaa muctaqidu taxriimihi galmadu inay xaaraan tahay nin qababa mooye ninka lama tacsiiraayo iyaduu horta xadl iska ofin ma jiro shubha oo shubhatu daliil ah ayaa xoog badan culammaduna isku maandhaafeen hadaba waa yahay hadaan xad laga oofinaynin ma la edbin hayaa waxaan idhi waxaa la edbin ninka qaba inay xaaraan tahay galmooday kaaha la edbiyo ninka qaba inay xalaal tahay haddii asagu lama edbin karaba laakiin ninkii qabay inay xalaal tahay haddii loo geeya qaadi qaba inay xaaraan tahay muxuu ku samay madhab اlqaadi baa la ictibaara qaacida annaga shaafici a leenahay alcibraةu waa bicaqiidati اlxaakimi lalkhasb qaadiga meesha fadhiya wuxuu asagu aaminsan yahay yuu dadka ku xukumi anugu waxaa ma aaminsan ma soconayso waa maxay ana alcibrata bicaqiidati اlxaakim ay alqaadi lalkhasb adugu markaad xataa mufti tahay ad fatwan waxaad aaminsan tahay ummadda u sheegi mooyeene annagu saa uma u taallaa ayb marka farigaasaa meesha jira aan iskaga socon wayajib wixii waajibaya shacbirshadu waa ka hadda wayajibu laha waxaa u waajibay calayhi cala zawj mahru milin baa u waajibay gabadhi meherkii horaan ay ku lahaydee la furay waa gooni galmadan dambana meher bay ku yeelan waa goorma in lam yuraajic bilqowli haduusan soo ceshanin sacad shaaficiy warkeeda ku sheege galma uma naqaano kunoqode gabadho galmadaanka wadan shubhan meher bay ku yeelan oo haddii toban kun oo dor lagu meherin jiray faceedu toban bay kugu leedahay galmadaana keentay ayb waa goormo laakiin haddaadan ku noqonin ayb haddaad ku noqoto zawjo weeyo meher cusubna ma jiraayo idan cusub iyo weli dambena ma jirayo wakada yajibu laha sidoo kale uu u waajibayaa meherki in raajaca cala almadhab haddaynu qabsano in raajaca cal madhab madhabku wuxuu leeyaha uru badan ba ku jirta sida murajac cinda nawowi iyo raafic waama xataa hadduu soo u waajibahaya lanna soo ceshidkuu leeyahay dariiqaani wuxuu khuseeya alaaq oo rajcadu alaaq bay khusaysaa galmadanna laba mid un noqon waa inagu soo maray galma kama banaato imaa xad wa imaa mahar marka galmadan wuxuu leeyahay madhabku ma dhigi kartaan bilaa xadin wa bilaa mahrin marka wkada yajibu laha اlmahru in raajac almadhab saasuu ujeeda waa ra'yi xoog badan wayasixu waxaa asaxaya iilaa ka dhaarasho iyo wadihaarun ka habaarta dhabar hooyada aad ka dhigtoo kale iyo walaaqun furitaan iyo walicaanun ismxuu ah, ka dhaarasho wayatawaaraثaani rajciyada way axkaamu rajciyan ku jiraa in laga iilaa baab ilah soo socda ou ka dhaarto ayaa u bannaan wadihaarun gabadh ciddo tirsanayso rajciya hooyada dhabarkeed baa iga ta u banaan walaaqun furid inuu ka dabageeyo ayaa u bannaan walicaanun soo axkaam zawjiya ma ah waa meeshay nagu haystaan weeye xanafiye iyo xanaabilo iyo daahir nagu baabi'inayaan war waa hawshii zawjiyadee rajciya ama waa zawjo dhammaystiran dhaha ama baasha shaaficiya naga daaye waxaan leenahay tabciid alaxkaam baasha khaldine hadday zawjo maxay ku dhaqaaqday zawjo hadday tahay markay cidduu dhammaato maxay ajmi iga noqonaysa waa zawjiye mubacada dhan zawjiyaay ka tahay dhanna zawjo kama aha ytwaaran waa isdhexlaya haday cidida ku dhex dhimato kitaab xukm dihaar wlilah waxaan iman doona inuusan noqon karin ila bacd rajc insha allah waan gaari doona waida daca hadduu sheegto axkaam badan bay kala tirsan tahay hadda mxuu sheeku sheegay an miyuu sheegay shan buu sheegay mid lixaadna waa waxaa weeye inta ciddadu ay ka dhammaanayso islaan shanaad afraad ma guursan kartid afar baad qabtay mid ka midaad furtay ciddada oon dhammaanin gabadha rajciyada ah islaan afraad mlanna weli xaasnima weeye way ku dhaxlaysa walaasheed ma guursan kartid meelahaasay ka soo gelaysa waida daca hadduu sheegto walciddatu munqadiya ciddadii oo go'day wuxuu sheegtay rajcatan fiiha fi lcidda gabadhii oo ciddadeedu go'day oo meeshan xaragoonaysa wuxuu yidhi heblaay soo lama socotid ciddadaad intaysa imaanku soo ceshaday fa ankara way difirtay bal kugu dhacday tidhi waad eegaysaa marka fain ittafaqa hadday isku waafaqaan calaa waqti inqiaa'i ciddadu xilligay go'aysa isku waafaqeen ka yowm اljumca sida jumcadoo kale oo waqaala uu yidhaahdo raajactu yowma alkhamiis so horta iskumeedna waafaqsanayn in ciddadaadu ay jamco go'aysa haa khamiistii ku horraysaan ku soo ceshaday buui waa nin xariif ah fa qaalad waxay bal isabta bale sabti tiri jamca imaad khamiis ka walaa jamc iska daya sabti jamcaha ka dambaysay ee anugu aan cidayo dhammaatay baa soo ceshitay sudiqat biyamiiniha ayadaa warkaa loo rumayn maxaa yeele waxay isku waafaqeen xilligay dhammaanaysay waxay isku waafaqeen cafwan waxay isku khilaafeen waxay isku khilaafeen soo ceshigii xilligiisi xilliguu dhammaanayey ciddaduu dhammaanaysay way isku waafaqeenoo jumcada ah waxay isku maandhaafeen goormay dhacday soo ceshigo waxaa le alaslu waa cadam rajcati ayb asalka gabadhu taageera iyadaa mudaca calayh marka iyadaa dhaar la weydiinaya waxayna ku dhaaran haddii hawla isa lahayn waxayn ku dhaaran calaa cadam alcilm waxay dhihi wallaahi inaanan ogayn inuu isoo ceshaday maalinkii khamiista intaan bay dhihi kadibna lagu keetay wadaadki dadka qaaday lianna alasla waa cadamu arajcati yowma asabti ayb yowma alkhamiis cafwan yowma alkhamiis baa asal ah marka waxaan leenahay maca asalaam aw ittafaqa waxay isku waafaqeen taa waxay ahayd waxay isku waafaqeen waqta inqidaai اlcidda wاkhtalafa fii waqti الrajca hunaana ittafaqa calaa waqti الrajca xilligii uu soo ceshaday isku waafaqeen ka yowm اljumca waxay isku waafaqeen in maalinka jumcada la soo celiyey gabadhi wa qaala waxay tihi laakiin inqadat اlciddaة اkhamiis waxay tii jumcada ay soo celisa sax weeye laakiin ciddadu waxay dhammaatayba goorma khamiistii ka horraysa wa qaala asaga wuxuu uhi maye asabtay dhammaatay balaa kugu dhacday sudiqa biyamiini markaa asagaa loo rumay maxaa yeele asaga hadda gar haysta leanna asal waa maxay waa cadamu inqidaai yowma sabtaadi asalku waa maxay waa inay ciddadu aysan dhammaanin maalinka sabtida ah oy mustamiro tahay baa asalah asalku hadduu asagu taageeray asagaa la xoojiyey bilyamiin wain tanaasaca hadday ku murmaan fi sabqi keliya ku murmeen saddex laba suuraad soo marteen mar laisku waafaqay inqidaa lcidda laisku khilaafay waqta arajca mar laisku waafaqay waqta arajca laisku khilaafay waqta alinqidaa huna waa maxay tanaazaca fi sabq waxay ku gaabsadeen keliya fi sabqi kala horumaridii in iqtasara calaa walam yatafaqa calaa axadima midooda iskuma waafaq xilligii ciddadu goodan iskumaysa waafaqi xilligii wax waafaqa maba jiraba ciddada way goday magu ba soo hortaagan yihiin waa soo imaada soo ceshanin maxaa la samayn hada loo kala qaadaa midba mid ay sheegahayaan ma jiraan miday isku raacsanyin inqidaal ciddana ma jiro miday isku raaceenoo rajcana ma jiro wain tanaasaca hadday ku murmaan fi sabqi kala hormaridda ma waxaa inqidaal cidda horrayse mise rajcadaa horrayse midna ma cayimahayaan hadda la soco bal itifaaqan iyagoon isku waafain calaa axadihima wey oo ah inqidaa cidda awrajc midna iskumaysan waafa maxaan samaynaynaa waxaan leenahay labadooda kii la hormaraa dacwada iyo sheegashada aan loo qaban so midnaba iskumaysan diidin ninka u horeeya qaaliga u taga yidhaahda anigu ciddada way go'day waxaan leenahay runtaa kii kale warkiisa ka kac wey ninkiiba wuxuu yihi qaadli la soco islaanta waan soo ceshaday warkeeda dhegaysan iyadoo suxuldumi ay timid ima soo ceshanin oo intay ciddadu dhammaatay kadib soo ceshaday keriuf baa ayadan iska tag baa le fal asaxu weeye tarjiixu sabqi dacwa ma hayna wax kalan kula rajaxno atarjiix bisabqi dacwa sheegashada iyo dacwada kala hormariddaedaan ku kala rajaxayna ayib see weeye fain idacad hadday sheegato alinqiaac ciddada inay dhammaatay awalan bay sheegatay iyada la hormartay way kaa hor dacwootay somaal somal hadda ma geysa dacwoonayso bangaani u kala hormaraya qaadiga u kala hormareen uma dacaa asna wuxuu sheegtay rajcatan buu sheegtay qablahu qabla inqidaa cidda waxaan leenahay sudiqat biyamiiniha maxaa yeele ayadaa kala hormartay ayadaa kala hormartaan leenahay maadaama ay la hormartay in ciddadeeda ay go'day ayaduna ay mu'tamano ahayd fi hada albaab walkeeda waan qabanayna waana ku dhaarinayna adaguna shay la aqbalay oo dhaar u diyaara oo maqbuulaad sheeganaysaa in la rafciyo warkaadu waxba laga soo qaada may iska tag baan ku leenahay aw iddacaha asagaa sheegta arajcata wey aw iddacaaha arajca ayuu sheegtay qabla inqidaa اlciddati buu sheegtay asagu fa qaala waxay tidhi bacdahu bacda alinqidaa buu isoo ceshaday tii ayad waay le maya ka dhegaysan ciddadu intay dhammaata kadib buu isoo ceshay maxaa la samayn sudiqa asagaa loo rumaynayaa warka ila asaga hadda la hormaray dacwadii iyo sheegashadii in la tasdiiqiya waa waajib lanna wuu milkiyaa rajcadan leenahay inuu wax soo ceshada wuu milkiyaa asalan saasay ahayd mar hadduu sheegto la hormaray waa in laga dhegeysto baxdigan oo dhanna waa hadaysan wadaad kala guursanin ciddada iyadoo imoosin ay dhammaatay hadday nin kala guursatay kadibna iyadoo aroosa buu la soo shartago waan soo ceshaday ayaatar waba kama jiraan inta cidd dhamaata kadib baad soo ceshatay warkadaa la qaban warkiis wa kama jiraan inuu reeraha dumiyuu rabaa somalia hawsha way ku badan tahay qultu waxaan idhi naw haddaan ahay fa in iddacaya haddaad wada sheegtaan alla ciddeeda dhammaata alla annagaan ku soo ceshaday buu i bal si dheh waaba isla heleenba macan see la isu leeyahay waa imtixaan fain iddacaya hadday wada sheegtaan macan si wada jira ah wax u sheegteen ayadna waxay tihi ciddada way dhammaataas waa ku soo ceshadayba ka hor baa ku soo ceshay sudiqad ayadaa hadda loo rumaynayaa maxaa yeelay lanna cidada dhammaadkeeda in la makhraati loos ay adag tahay waa maa fii raximihaa iyo dhiiggeedii weeye ayadaa lagu rumayn wاnisaءu mu'tamanuuna aw mu'tamanaatun bima fii arxaamihina ayib ama arajca ayadu dhaar baa looga baahan yahay wallahu aclam bu sheekhu wamataa idacaha markuu sheegto goormuu sheegtay rajcadi weeye hadda wamataa idacaha mar walbo uu sheegto zawjku soocishigi wlcidaةu baaqiyatu cidada oo weli socota sudiqa waa ijmac masala ijmaaciya cidada oo socota hadduu sheegto inuu gabadhi soo ceshaday waa laga aqbali qowlan waaxid cinda ahli اcilm khilaafna kuma ogin maslada iyada maxaa ya haahid waa masle kala hadde shaahidku inuu shahaadadu may waxaan ka hadlaynaa inay ciddadaasi sax tahay hadday hesho ee soo inuu sax yahay hadday hesho shardigeedii raggi qabay shardi baa loo baahan yahay shahaadada ayib taa waan soo hormarina suurada marka maxaa yeelay ciddadoo socotaba hadduu sheegto inuu islaamta soo ceshida waa laga aqbali maxaa yeele hadduuba bilaabi karaa baan leenahay hadduuba dacwada iska daayo oo ciddadoo socoto naaimmaqal waa ku soo ceshay sooma eshayn karo marka addacwa hunaa fi lciddati waa kalinshaai lirajca ayib suuro kale ayadna jirto mujmaco ah hadduu zawjku sheegto inuu gabadha soo cishaday bacda alcidda wa ankarat arajcata min asliha sudiqat biijmaacin sudiqat biijmaac gabadhi oo ciddadeedii dhammaatay ayuu yidhi waanku soo ceshaday markaasay weligaad weligaadba imaada soo ceshan inay dhahda ma ahaada waxay soo ceshatay bacda alcidda iyo ma lama rabo waa inaad imaadaad soo ceshan ay tidhaahdo warka asagu wuxuu sheegahayaa gabadha cidada ay dhammaatay oo xaragoonayso la shukaansanayo iyo xurigaa ku soo ceshaday aya waay ti soo ceshanin waad daran tahay bananka iga mar sudiqad ay marka iyada ah. asaguna ka kacway waa laba ijmac isku soo horjeeda dacwa arajcati bacda alcidda ayaduna ay aslan rajcaba inkirto ayadaa musadaqa biijmac hadduu ciddadoo socoto u yidhahdo waa ku soo ceshadayna asagaa musadaq ah biijmac wamataa ankarata waa mufasaladii mar alla markay inkirto rajcadi wasudiqad loo rumeeyo warka asagaa uma ctarafat ay qirato qabla an yaqubila ictiraafaha waa dhaghaade ila xaq wadaad bay maraanba diiday haday soo rujicdo waa ka dhagaysanaynaa waxay tidhi imaadaan soo ceshani loo qabto ku dhaaraa layidhi waa laga dhagaystay markaasay tidhi maalinkii xanaaq baa ahayee wadaadku soo ceshiguu sheegay waa runtii anaaba maqlahayey qubila ictiraafaha waa laga dhagaystay lanna xaq bay inkirtay asagu lahaa kadibna waa ictiraaftay waa ka dhegaysanayna waidaa alaqa hadduu furo duuna alaain buu furay haweeney buu furay tan waa iska ilaaliya hadda waidaa alaqa hadduu furo haweeney duuna alaain wax ka yar buu islaan aan loo galmoonin wa qaala wuxuuna yidhi wai'tu waan u galmooday buu ihi faliya rajcatun waan u galmooday buu inaan ku noqdana waan leeh wa ankarat waahu galmadiisina way dafirtay sudiqat biyamiinin ku dhaaraa loodhan ayadaan laga dhegaysan lianna alasla waa maxay waa cadamu alwai gabadhan waxaa la ogaa inuusan la aqalgelin o ay taagan saddex wax ka yar labuna ku fura maalan iyo hal iyo markaasuu wuxuu idhi ha ka dhegaysanine habeen dhaweed baan dhuntay aan dadab galay warkaasuu sheegay marka rajca iyo socotuu yidhi ayadna waxay tihi beentii weeye balaayo arkay iyo jin maxaan leenaha markaa ku dhaaro iyadaa loo qaban sudiqa diyamiini maxaa yeelay lianna alasla waa cadamu alwaط'i ayadaa marka gar leh haddaba midda noocaasa meherkeedi maxaa laga samayn fuqahadu meel walba way samaynay gabadhaa uu yidhi waa u galmooday ayadna tidhi iima galmoonin ayada dacwadeeda waxaa loo qaba inay tahay islaan loo galmoonin asna waxaa lagula xisaabtami inuu furay islaan loo galmooday warka waa fahamtee nin walba wuxuu kullu nafsin bimaa kasabad rahiina wixii la siin minaajka ka sug sheekh maxamed sudiqat biyamiinin wa huwa asaguna isla markaa muqirun laha wuxuu u qiray bilmahri kaamilan wey mar haduu yidhi gabadha waa u galmooday wuxuu qirtay meher dhammaystir in lagu leeyahay sheekh maxamed waad fahantaan u haddaba in qabadatu meerkooda horaan u sii qaadatay isagoo dhammaystiran falaa rujuuca loo kama daba tegi karo isagaa waan u galmooday islaamaad u galmootay ood meerkeeda siisay ma ku leedahay maya wa ilaa hadduusan horaan meerkoo dhammaystiran aysan qibdoonin falaa tuaalibhu kama dalbi karto ilaa binisfin nisfin mahrin bay ka daba tegi karta maxaa ayadaa waxay tidhi layma galmoonin sooma dhihin ayadu marka waxay qabtaa inaan loo galmo waxay leedahay wain طalqtum min qabli an tamasuuhuna waqad faradtum lhuna fariida faniصfu maa faradtum kontankaad qabsan leenahay asagoo hodohoraanba meherka siiye xaggana ule waa u dhuunto uu leeyahay maxaan leenahay waa u galmootaye melinkiiba waa kaa dhintay sidoo cadaaladda sooma jeedaan manaajku warkiisu waa sidaa ayadooy sidaa tahay mar hadduu qirtay inuu u galmooday naag afraadna ma guursan karo ilaa ciddadu ay dhammaato walaasheedna ma guursan karo ilan zawj ahaan bay u xisaabantahay waa meerki hadduu weli dhiibin nis baa lagu leehay hadduu laakiin meerki bixiyo waa ka dhintay wey ayib wallahu aclam